nabiyina mxamadi wala alihi waasxaabihi ajmaciin faslu walilqiraati arbacatu shuruudin an yakuuna calaa naadin min adaraahim waxaan ku soo dirnay kitaabu lbayci halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka qiraad ama mudaaraba isku macno weeye laba qolo ayaa kala isticmaali jiray xijaaziyiin iyo ciraaqiyiin oo qiraad lafdigaasina ciraaqiyiin ayaa isticmaali jiray ayaa isticmaali jiray waana isku macno waxaana la yidhaahdaa sida musanifkaba uu soo wado lacag in loo dhiibo qof la yidhaahdo ku shaqee faa'iidada ayaad intaa leedahay arrinkaa iyo shuruudiisa ayuu ka hadlayaa musanifku walilqiraadi qiraad ayuu u sugnaaday arbacatu shuruudin afar sharti an yakuuna waa inuu yahay waxa qiraadka lagu samaynayo ruuxa loo dhiibayo calaa naadin kash waa inuu yahay oo min adaraahimi lacagta qalinkaa iyo wadanaaniiri dahabka miduna yani lacag kaashi waa inay tahay wa an yaadana waa inuu u fasaxaa rabulmaali xoolaha ninkii iska lahaa lilcaamili ninka shaqaynayo fi tasarufi ku shaqayn xoolaha uu ku shaqeeyo mutlaqan ow fii maa laa yanqaicu wujuuduhu gaaliban yacnii qofka xoolaha ka shaqaynayo waxaa shardi ah qofka xoolaha ka shaqaynayo waa inaad u fasaxdaa inuu si mutlaqe u shaqeeyo ninkan faa'iida inuu keenaa la doonayaa dee ganacsi samee ama shay aan la waaynaynin waa inaad ku fasaxdaa sida bariis iyo baasto iyo waxaas ka shaqee waa inaad tidhaahdaa waxaan la heli karin ama fii bacdiil axyaan la waynayo inaad ku xirto laasim ma aha ma bannaano oo aad tidhaahdo waxaas keli ka shaqee waxaana maba la heloba ama haddii la helo marmaraa la helaa marna waa la waaya dee ninkaa faa'iida ma soo saari karayo looma baahno ma suuroobayso wa an yaadana waa inuu u fasaxaa rabbulmaali xoolaha ninkii lahaa lilcaamili qofka shaqaynayo fi tasarufi ku tasaruf iyo ku shaqayn xoolihii uu ku shaqeeyo mutlaqan si la sii daayey ow fii maa shay waa inuu u fasaxaa laa yanqaticu aan go'aynin wujuuduhu helitaankiisa haaliban sida faraha badan wa an waa inuu u shardiyaa lahu ninka shaqaynaya jusan qayb macluuman la yaqaana min aribxi faa'iidada qayb la yaqaana waa inuu u shardiyaa waa inuu yidhaahdaa faa'iidada intaasaad ku leedahay e faa'iida nis baad ku leedahay saddex meeludhigaad meel ku leedahay rubuc baad ku leedahay wa anlaa yuqadara waa inaan lagu qadarin bimuddatin mudda hal bil soo shaqee faa'iidadaad heli maa jirto bishaa in faa'iida la helay in kale yaag ruuxani xooggiisa inaad lubiso lama rabo qofkan shaqee waa inaad tidhaahdaa waka walaa damaana wax damaan la yidhaahdo iyo guditaana calal caamili qofkii shaqaynayay dushii ma aha ilaa bicudwaanin inuu ku tacadiyo mooye ninkaa xooluhu ka shaqaynaya hadduusan tacadi samaynin asagu xoolihii baa iska lumay waa khasaareen la dhihi maayo soo gud waayo gacantiisa yaduhu yaddu amaanatin bay ahayd marka inuu ka shaqeeyo faa'iidana keeno faa'iidadana qaybtaa ku lahaado ayaa la doonayey ee in la yidhaahdo muxuu ahaa ka shaqee hadday dhuntona waa lagaa gudayaa may waa hadduusan asaga tacadiy hadduuse tacadiyo oo xadgudub sameeyo waa laga gudaya xadgudubka waxaa ka mid ah meel loo malaynaya xoolaha in lagu dhacayo ayuu la aadu ku safray sidii baa lagu dhacay tacadiyu sameeyataa walaa damaana wax damaan la yidhaahdaa cala alcaamili qofkii shaqaynaya dushii ma aha ilaa bicudwaani inuu xadgudbo mooye waidaa xasala haddii la helo ribxu ribax ribx ayaa xasilay iyo wa khusraanu khasaara jubila alkhusraanu khasaarihii waa la kabi biribxi ribxaa laga kabi yacnii xoolihii wuu shaqaynaya ninkii boqol kun ayuu faa'iiday konton kunna wuu khasaaray ee kontonkii khasaartay ee ra'sulmaalka ka khasaartay boqolkii kun ee faa'iidada ahayd konton ka mida ah looga kabaya ninkan faa'iidadiisii waa ilaa hadda waa konton kontonkii kale ee uu faa'iidi lahaa dee khasaarihii baa lagu kabaya oo faa'iide in la helo rasul maalkiina u khasaara wax dhici kara maaha maalku waa inuu badbaadaa markaa kadib faa'iide la hela haddii ra'sulmaalkii khasaare ay soo gaadho faa'iidana la helo faa'iidada dee ra'sulmaalka laga kabay haddii ra'sulmaalkii khasaare ay soo gaadho faa'iidana aan la helin ka waran faa'iide lamaba helin ra'sulmaalkiina khasaara soo gaadho ninkii xoolaha lahaa xoolihiisiibuu khasaaray kii xoogga lahaa ee shaqaynayana xooggiisu khasaaray ase wax kale ka khasaari maayo ee xooggiisa maadaama faa'iide aan la helin waxba heli maayo waka faslun wlmusaaqaatu waraabinta jaa'izatun way bannaan tahay cala anakli timir iyo walkarmi karamkay ku bannaan tahay halkani wuxuu ka hadlayaa beeraha beergeedoodka ah beerahan caadiga ahay zarciga ahay galleyda iyo misgada iyo kuwa bannaano laakiin beergeedoodka waxaa ku bannaan qof intaad u dhiibto inaad tidhaahdo geedahaniyow ka shaqee waraabi dhaqaale ka shaqee midhaha geedahan ka soo baxada intaa ku leedahay waa bannaan tahay amaa beerahan caadigee la beertay geleyda iyo misigada iyo kuma bannaano maxayan ugu bannaaneen hee beerahan misigada iyo inay ba'aana badan in wax laga helay inaan laga helin waa bilta waa dhici kartaa hee ruuxaan inaad sanad dhan ku shaqaysato iyo intaasoo bilowd hadhowna uusan waxba soo bixin ruuxii khasaaray u tahay xoogiisa inaad ku ciyaarto laba rabo amaa beergeedoodka aafa un samaawi ay ku dhacdo mooye haaliban weliba timirta iyo cinabka haaliban de waxbaa laga helaya marka wixii laga helay intaasaad ku leedahay waa banaantahay arrinkaasu ka hadlaya wlmusaaqaatu waraabinta geedaha la waraabiyaa jaaisatu waxay ku banaantahay calaa nakli timirta iyo walkarmi cinabka ayay ku bannaan tahay walahaa musaaqaad waxaa u sugan shardaani laba shardi axaduhaa axadumaa labadaa shardi mid ka mid a ah an yuqadira ruuxii waa inuu u qadaraa haa waraabinta muddatan muddada oo macluumatan la yaqaano intaasoo bilood waraabi waa inuu yidhaahdaa waaani ka labaad an yucayina waa inuu u cayinaa lilcaamili qofka shaqaynaya jusan qeyb macluuman la yaqaana min athamarati midhaha qeyb la yaqaana waa inuu uga cayinaa oo midhaha sanadka soo baxayo toban meeludhigaad meel leedahay shan meeludhigaad meel leedahay waa inuu qeyb la yaqaano u cayinaa uma alcamalu shaqada fiiha beerta laga shaqeeyaana calaa darbayni laba qeyb weeye camalun yacuudu nafcu ila amar yacnii ninkan beertan ka shaqey laleeyahay ee timirta iyo geedaha iyo ka kooban laba qeyb ayay shaqada u qaybsataa shaqa geedka laftiisa nafci u ah waxu tari mirahaan waxaa dadan weyno iyo faa'iido badan uguma jirto laakiin geedka ayay dan u tahay iyo ma ahay geedkani midhaha uu dhalayo iyo midhihiisu inay ficnaadaan iyo muxuu aha shaqo faa'iide ay ugu jirto wixii mirahaas dhaqaalayntooda ku saabsan ninkan shaqada loo diraa lagu leeyahay wixii geedkan si khaas ahaaneed dhaqaalayntiisa ugu saabsanna dee waxaa lagu leeyaha ninkii geedka iska lahaa ee ninkan shaqaalaha ah waxa uu ka shaqaynayay geedkan siduu miro u dhali lahaayo miro wanaagsan u dhali lahaayo weeyaani mirahaasi iyo siday ku imaan lahaayeen iyo barbaarintooda arrinkaasaa lagu leeyahay amaa geedka laf ahaantiisa wixii faa'iide ay ugu jirto waxaa iskale maaligii geedka iska lahaa uma alcamalu shaqada fiiha beerta laga shaqeeya calaa darbayni laba qeyb weeye camalun camal yacuudu noqonaya nafcuhu waxtarkiisa ila tamarati midhaha uu noqonayo fa huwa camalkaasi cala alcaamili shaqaalaha ayaa lagu leeyahay qofkii shaqaynaya wa camalun camal yacuudu noqonaya nafcuhu waxtarkii ila alardi dhulka uu noqonayo fahuwa kaa calaa rabbi lmaali maalka ninkii iska lahaa ayaa lagu leeyahay fasl wa kullu maa shay dhammaantii amkana uu suuroobay alintifaacu ku intifaacid bihi shayga lagu intifaaco maca baqaa'i caynihi cayntiisa joogiddeeda macayda saxad waxaa bannaan ijaara waxaa asixi ijaaratu in qudirat hadii idaa qudirat yani wuxuu leeyahay kitaabulijaara in wax la kala ijaarto ayuu rabaa inuu ka hadlo musanifka shay kasta oo asagoo jooga cayntiisii ay joogto lagu intifaaci karo waa la ijaari karaya shay kastaoo isagoo jooga lagu intifaaci karo waa baxaya shayga intifaaciisba dhammaashadiisa haddii ay la socoto cunto waaye la cunayo hee cuntadan waan kaa ijaaree cun maxaad ijaariba haddaan cuna waa dhammaysanay khalaas waay cuntaba hari ee waxaa la rabaa shaygan isagoo lagu intifaacayo haddana shaygii cayntiisa waa inay joogto waa la ijaari karaa sida gurigoo kale hee gurigan inta lagaa ijaaro intifaaciisii lagaa iibiyo haddana gurigii daatadiisa way taagnaan kartaayoo gurigii waa caadi kaaswaxaa ku bannaan ijaar sida ayuu hadlay sideedana waxa maalka la yidhaahdo ayaa wuxuu u qaybsamaa cayn iyo nafci manfacatun wa cayniyatun labadaasay yuu maalka u qaybsamaa manfacada keligeed waa la iibin karaa ijaarka weeyaane caynta keligeedana waa la iibin karaa labadaba in la isku iibiyana sida la yaqaanaba wey wa kullu maa shay dhammaantii amkana uu suuroobi karo alintifaacu in lagu intifaaco bihi shayga maca baqaa'i caynihi cayntiisoo joogta in lagu intifaaco ay suuroobi karto saxat waxaa asixi ijaaratuhu shayga in la ijaara asixi idaa qudirat waa marka la qadara manfacatuhu manfacadiisa biaxadi amrayni laba arrin midu waa in lagu qadaraa bimudatin mudda ow camalin ama shaqo marka lagaa ijaarayo waa in muddo lagu qadaraayo la yidhaahda hey gurigan laba sanan kaa ijaaray eh, ama camal lagu qadaraayo ee gaarigan kaa ijaaray shaqadaa inaad ku qabsato reerkan ku raro meel kaga raro meel hebella ku geyso he muddada uu ku raraya dal lagama le saddex maalin afar maalin intuu raba ha kugu laakiin reerkan inaad ku rarato meel hebel ku geysato taa ayaan kaaga ijaaray camal baad markaa kaga ijaartay ama muddaad kaga ijaariya waxaad leedahay gaarigani saddex maalmoodaan kaa ijaaray saddexda maalmood markay dhammaatana iisoo celi gaarigayga waka bimuddatin oo camali wa ilaaquhaa haddii la iska ilaaqo yaqtadii wuxuu keenay tacajiila alujrati yacnii waxaan eh, gurigii baan kaa ijaaray gurigii haddii aan kaa ijaaray gurigii baa degtay lacagtii goormaad isiinayaan kugu yeelanay haddaan wakti ku xadidno oo wakti aan ku heshinno waktigaasee saxa oo bisha markay dhammaato ad lacagtii isiini ama laba bilood markay dhammaato ama sanad markuu dhammaadaad isiini ama ma ahay haddaadba ii hormariniyoo horey baad ii haddaan wixii aan ku heshiinno ayuu ijaarka noqonaya haddaanan sheegin ka waran gurigan waa kaa ijaaray toban kunaan kaaga ijaaray gal waad gashay waqtiga lacagta la isa siinayana ma adna sheegin ilaaqaasi wuxuu keenayaa lacagtaa in la dadejinayo oo guriga markaad sidaa u gashaba ijaarkii waa lagugu leeya waad bixin taasuu ujeedaa wa ilaaquhaa ijaarkii oo la ilaaqo yaqtadii wuxuu keenay tacjiila alujrati ijaarkii in la dadejiyo lacagtii in la dadejiyo ilaa an yushtarada in la shardiyo mooye atajiilu dibdhig in la shardiyo mooye guriga deg bil markay dhamaato kadib aadna bixini in la yidhaahdo mooye walaa tabdulu ijaaratu ijaarada buri mayso bimowti axadi mutacaqidayni labadii heshiiye midkooda dhibashadiisa ku buri mayso labadii qofee wax kala ijaartay mid hadduu dhinto ijaaradii ma buri ninkii guriga ijaartay haddii uu dhinto ciyaalkiisaa ku jira laga bixin maayo kii laga ijaaray guriga lahaa hadduu dhintana dhib malaho ciyaalkiisa qaadanaya ujradii iyo qoladii dhaxalka kulahayd lahayd muxuu ahaa ijaarkii buri maayo walaa tabtulu ijaaratu ijaaradii buri mayso bimowti axadi lmutacaqidayni labadii heshiiyey midkoodoo dhibashadiisa ku buri mayso wa tabtulu waxay ku buri cayni cayntii almustajarati la ijaaray dhimashadeeda he cayntan kaa ijaarabaad dhimatay gaarihan kaa ijaaray gaarigii waa gubtay mar hadduu gubtay ijaaradii waa burtay khalaas maxaa la ijaaraba gaarigii gubaye ama gurigaa dumayba ijaar ma jiro markaas walaa damaana damaan cala alajiiri kii ijaartay dushii ma aha ilaa bicudwaanin inuu tacadiya mooye qofkii waxaan ijaartay ujradaas lagu leeyahay maceeda hadduusan tacadi asagu samaynin damaan lagu leh xoolihia ku lumay yaduhu yadu ammaanawa xoolihibaa ku lumay haddii ay ku lumeenna tacadi ma uusan samaynin asagu gaarigii uu ijaartay ee uu kaa qaaday ee gaarigii bakin caadiyuu dhigay intuu soo adeeganayayba gaarigaa la sii xaday khalaas waa lala cararay ah, ah, soo gud la dhihi maayo laguma le ninkaan waa isagu tacadi samaynin oo meel tuuga iyo loo malaynaya gaariga in la xaday iyo hadduu dhigo isagaa lagu leeya markaa gurigii isagoon dhibaato gaarsiinin ayuu gurigii iska dumay waxba laguma le ninkaasi walaa damaana wax damaan la yidhaahdo calal ajiiri kii wax ijaartay dushiisa ma aha ilaa bicudwaani inuu xadgudbo mooye faslun waljacaalatu baadi celintii jaaizatu way bannaan tahay jacaalada la yidhaahdaa xoolaa kaa dhumay baadi baa kaa dhuntay waxaa bannaan inaad tidhaahdo baadidaa ninkii ii soo celiyo baadidaydi ii soo helo xoolo intaa dhanaan siinaya baadidaasaa iga dhuntay haddaad ii keento kun shillan ku siina hee ninkii baadida keeno lacagtii buu kugu yeelanaya waa yahay laba dariiqaba waa ku banaan tahay musanifu uusan tafsiilinin mutlaq iyo muqayad ruux gaar ahaaneed inaad la heshiiso waa bannaan tahay oo aad tidhahdo ninyow haddaad baadidaydi ii keento lacagtaa dhan aad leedahay hee ninkaa ah hadduu baadida keeno lacagtii kugu yeelanay laakiin koo kale hadduu keeno kuguma yeelanayo mutlaqna waa bannaan tahay oo nin kasta oo baadidaydii ii keenaa lacagtaasi ugu leeyahay kii kuu keenaba waa kugu yeelanaa marka odka faslu waljacaalatu jacaale iyo jucaalo labada waa la yidhahdaa jacaalana ayaa fara badan waljacaalatu baadisoo celintii jaaizatun way bannaan tahay wa huwa jacaaladana an yashtarida waa inuu shardiyaa qofkii fii raddi daallati baadidiisa soo celinteeda wuxuu u shardiyey ciwadan wax uu bixinayo macluuman lana yaqaano fa idaa raddahaa markuu soo celiyo ninkii baadidii uu soo helo istaxaqa wuu mudani daalika alciwada ciwadkii almashruuda loo shardiye ayuu mudani wixii loo sheegay ayuu mudanayaa in la siiyaana ay waajib tahay faslun musaaraca la yidhaahdaa muxaaqalana waa la yidhaahdaa xaaraam weeye wax bannaan ma aha musaaracada waxay u eg tahay musaaqaadkii haddeer aan soo marray oo beerihii geedaha ahaayee inta ruuxa waraabi miraheeda qayb leedahay la dhahayey jaa'iskana ahayd ee shuruuda lahayd tii bay u yar eg tahay waxay kaga bedelan tahay beer ma ah ee geed ma ahe waa beerihii caadiga ahaa misige iyo galley iyo waxyaabahan weeyaano ruuxa inaad tidhaahdo ninyow dhulkaan beer misiga ku beer bisigadaas kasoo baxdo bisigadii ka soo baxdo yaad intaa ku leedahay tobankii jawaanba hal jawaanaad ku leedahay taa xaaraam weeye mana ansaxayso wax banaanna maaha sababka waxa weeyaan misigadan caadiga ah ee la beerto aafaadkeedaa badan inay baxdo iyo inayan bixin inayan bixin baaba dhici karta mar haddii inay baxdo inayan bixin ay dhici karto hee qofka waad lugoynhays inaad waqtiga ka lumiso isla markaana muxuu ahaa aadan waxba siinin ayaa imaani laba ogol ee waxaa la ogol yahay qofkani wax kale kula heshii waxaad tidhahdaa niyo beertan ii beer sigadan beer lacag intaa dhanaan ku siin beerta baxdo ma bixin howl kuu taal adigaa ka shaqee beer ku dadaal lacag intaa dhanaad leedahay ama misige intaa la egaad aniga igu leedahay tan ka bixi doonto maaha anaad igu leedahay hadday baxdana kheyr haddayan bixinna adigu laa calayk anaad igu leedahay waxaas arrinkaasaa la ogol yahay laakiin tan ka bixi doontaad leedahayo hadday bixi weydana waxbay iguma lihid taa lama ogola taasuu rabaa inuu ka hadlo waidaa dafaca hadduu u dhiibo ilaa rajulin qof ayuu ardan dhul u dhiibay liyasracahaa inuu beero darteeda wa sharada wuxuuna u shardiyey lahu ninkii juz'an qeyb macluuman la yaqaano min raycihaa faa'iidadeeda rayc waxaa loo isticmaalaa dhulka waxyaabaha ka soo baxa faa'iidada dhulka ka timaado ayaa raac loo isticmaalaa lam yajuz ma bannaano taa wain akraahu hadduu ka kireeyo iyaaha beertii buu ka kireeyey niyo beerta baan kaa kireeyey bidahabin aw fidatin dahab iyo lacaguu kaga kireeyey aw sharada wuxuu u shardiyey lahu ninkii acaaman cunto kale acaamka oo macluuman la yaqaanoo fii dimmatihi isaga lagu leeyahay anaad igu leedahayn hadday beerta baxdo haddayan bixinba jaazakaa waa bannaan yahay dhib male faslun waixyaau lmawaati jaaisun halkanna wuxuu ka hadlayaa waxaa jira maalka ayaa waxaa loo qaybiyaa laba qayb maal mamluuk ahoo laleeyahay oo taxta tasaruf ku sugan iyo maal hayru mamluuk ah maalun mubaaxun baa la yidhaahdaa isla markaa mustacidun lian yakuuna mamluukan maalkani milki ayuu ku jiraayo waa la leeyahay guryahan iyo beerahan iyo lacagta iyo waxyaabaha wey waa la leeyahay mamluuk baa la yidhahdaa kaas midna mubaax baa la yidhaahdaa maal weeye laakiin waa mubaax in la mulkiyaana diyaar buu u yahay waa la mulkin karaya sida dhulkaa caadigee bannaan oo dhulkaasi dee ninna uusan lahaynee iska bannaan waa maal laakiin waa mubaaxo cid gaar ahaaneed male haddee waxaa ka mid ah ugaarta duulka ku jirto biciidka iyo cowsha iyo xayawaanaadkaas hilibkooda xalaasha uu yahay ee duurka ku jira waa maal maca daalika waa maal mubaaxa oo cid cid ka xigtaa haddeena uusan jirin waxaa kamid mid ah xayawaanaadka badda ku jiro ama jawharta badda ku jirto ama lacagaha iyo macaadinta dhulka ku aasan oo cid gaar ahaaneed ayaan lahayn waxaasoo dhan maal mubaaxa la yidhaahdaa haddaba maalka mubaaxa ah qaabkee lagu mulkin karaya qaabkee in lagu mulkiyo ay suuroobi kar maalka hadduu mamluuk yahay qaabkii lagu mulkinaya wuu ka soo hadlay oo beec baa lagu mulkiyaa ijaar waa lagu mulkiyaa muxuu ahaa waxyaaba noocaasu ka soo hadlay maalka haddii uu mubaax yahay qaabkee lagu mulkinaya dee waxaa lagu mulkinayaa ixyaa wax la yidhahdo waa inaad ku samaysaa ixyaaha waxa weeyaan shaygani sida caada ahaan loo yaqaano maalkani cid gaar ahaaneed ayaa iska leh gacantana ku hayso wax la dhihi karo waa inaad ka dhigtaa malaygii badduu ku jira soomaahiya dabadii waa intaad dhulkii fasho dhulkii aad islaaxiso oo dood diyaariso hadduu ceel yahayna ceelkii waa inaad qodaayo aada dheeraysaayood ceel u habaysaa adigu qaab la garan karoo dadku ay u yaqaanaan meesha ruux baa iskaleh oo markii la arkaba la dhahayo ruuxbaa iskale meeshani qaabkaa waa inaad u habaysaa sidaa ayaad ku mulkin karta sidaa wixii ka sokeeyaa mulki kama suuroobayo waad calaamaysa keli ah dhagxanaad ku daadisay meesha geedaad ka sursurtay waxaas waxaa la yidhaahdaa muxua xirzi yani waxoogaa waad calabayso dadka ilaa waxoogaabaad ka yar xigtaa laakiin ma lihid adigu koo kale hadduu intuu imaado wixii ka turtuuro dhisto waxoogaa waa is yar qabsanaysaan laakiin ma ka eriyi karti dowladda waxaa jaa'is u ah inay kaa erido meeshii waxoogaa baad ka sursurtay mana aadan meel mamluuka kama aadan dhigin dowladda waxaa u bannaan inay kuu diido ay tiraado war soconiyo lagu siin maayo meesha adiga ma lihid sababka waxa weeye ma aadan mulkinin xoogaa xirsigan aad ku samaysayna in un aad soo hormartay ee dadka aad ka soo hormartay ayuu calaamad u yahaye milki ma noqonayo wa ixyaaulmawaati meelaha aan la kala lahayn nooleynta la nooleeyaa jaa-isu waa bannaan tahay bishartayni laba shardi bay ku bannaan tahay an yakuuna waa inuu yahay almuxyii qofka dhulkaas noolaynayo musliman muslim waa inuu yahay meeshu dhul muslim haddii ay tahay dee ruux muslimna ruuxaan ahayn looma ogolo sidaa u ujeedaa wa an takuuna waa inay tahay alardu dhulkana xuratan meel aan la lahayn xor waa inay tahay oo beer nin leeyana noolaysanaa wax suuroobaya maaha lam yajri uusan soconin calayha korkeeda milkun milki uusan ku soconin oo limuslimin muslim u sigan weligii meel uu muslim mulkiye waa inayan ahayn wa sifatu lixyaai qaabka noolayntana maa kii weeye kaana ahaaday filcaadati sida caadada camaaratan camirid lilmuxyaa meesha la nooleeyey in la camiray wax tusinaya waa inay tahay oo ruuxii arkaba uu garanayo meeshani meel ruux uu camirtay oo diyaarsaday iyo habaystay inay tahay wayajibu badlulma halkani wuxuu ka hadlayaa biyaha wawuxuu ka mid yahay waxay ka mid yihiin waxyaabaha aan la kala lahayn weliba bini aadamka noloshiisa ay ku taagan tahay ama bini aadamba maahe adduunyadaba nolosheeda ay ku taagan tahay oo biyaha haddii la waayo adduunyada wax noolaanaya ma jiro mar hadday sidaa yihiin biyuhu mulki ma ka suuroobaan oo inaad mulkido ma dhici karta biyo ha dhici kart biyaha inaad mulkido laakiin fii bacdi laxyaan bidiyihii mulkiga ku ahaa inaad bixisaa waajib noqoni inaad reebataa ma banaano sababkana waxa weeyaan dee nolol baa ku taagan noloshaasi haddii iib lagu xiro fii bacdi alaxyaan mararka qaar haddii iib lagu xiro dee noloshiyaa baaba'aysa si ayan taa u dhicin marar waxaa jira biyaha in la iibiyaa ayan bannaanaynoo inaad bixisaa ay waajibi saddex shardi haddii la helo taasuu soo wadaa wayajibu waxaa waajibayay badlulmaai biyihii in la dhiibo bialaai sharaa'ida saddex shardi ayay ku waajibi an yafdula waa inay bataan biyuhu can xaajatihi qofka qofkii lahaa waa inay xaajadiisa ka badan yihiin oo qofkan wuxuu cabbi lahaa iyo waxay carruurtiisa cabbi lahaayeen iyo cuntada uu ku karsan lahaa iyo wixii xaajadiisa waa inay faadil ka yihiin wa an yaxtaaja waa inay u baahan yihiin ileyhi biyaha kayruhu cidaan asaga ahayn waa inay u baahan tahay linafsihi naftoodana ugu baahan tahay ow libahimatihi ama xoolihiisa ugu baahan yihiin qof baa u baahan biyahan oo u dhimanaya ama xoolaa u baaba'aya adiguna waa kaa badan yihiinoo xaajadeeda waa ka badan yihiin waa shardigii labaad wa an yakuuna waa inay yihiin biyuhu mimaa wixii yustakhlafu isbedelaya fii bi'ri nawcayn biyaha laftooda waa inay yihiin biyo soo soconayo ee halahan yaroo meesha kuugu jiraanoo haddii maanta la cabo berriba adigu aad oomi waa inaynan ahayn il socoto waa inay tahay oo qulqulayso ama ceel weeyaanoo dee ceel soo maaxanaya mar walba biyaha keenayo ceelkii dul fadhido adigu xoolahaadi waad waraabsatay reerkaadi waa cabeeyey khalaas ceelkiina biyaha ku jira yaa waxaa yimid ruux biyaha u dhimanayo ama xoolo biyaha u dhimanayaan maaya maayo idin siini maayo inaad tidhaahdaa ma bannaano marba xaajadaadina hadday ka badan yihiin biyuhuna biyo isa soo bedelayo mar walba soo socdo il iyo ceel iyo wax lamid ah ay yihiin waxa u baahannaa ee naf ay tahay naftaasi bini aadam ha noqdo ama xayawaan ha noqde waan yaxtaaja ilayhi hayruhu linafsihi aw libahima waan yakuuna waa inay yihiin biyuhu mimaa waxa yastakhlifu isbedelayo fii bi'rin ceel isku soo bedelayo ow caynin ama il socot faslun wlwaqfu waqafka jaa'izu waa bannaan yahay bialaai sharaa'ida saddex shardi ayuu ku bannaan yahay halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka alwaqfu waxa la yidhaahdo alxabsuna waa la yidhaahdaa waqafka waa la yaqaanayo dee guri iyo wax lamida ah intaad dhisto inaad cid ku waqafto iyo wixii lamid ah ayaa waqaf la yidhahda marka waqafka iyo shuruudiisu rabaa inuu ka hadlo wuxuuna ka mid yahay tatawucaadka ugu wanaagsan cumar binu khadaab radia allaahu canhu khaybara waagii la qabtay ayaa waxaa kusoo hagaagay meel aad u fiican yuu dhulkii khaybara ka helay rasuulku weydiiyo wuxuu yidhi rasuul allow dhul ka wanaagsan dhulka weligay ima soo gelin marka inaan sadaqeeyaan rabaa sideen yeela waqaf samee buu yidhi oo waqaf ka dhig wlwaqfu waqafka jaa-izun waa bannaan yahay bialaai sharaa'ida saddex shardi ayuu ku bannaan yahay waqafka an yakuuna waa inuu yahay shayga la waqfayo mimaa shay yuntafacu lagu intifaaci karo bihi shayga maca baqaa'i caynihi cayntiisoo joogta cunto oo kale waa inuusan ahaynay shay isagoo joogo lagu intifaaci kara waa inuu yahay wax la waqfayo wa an yakuuna waa inuu yahay cidda wax lagu waqfayo calaa aslin mawjuudin wa farcin laa yanqatic yacnii qofka aad wax ku waqfi waa meel dabagaaban in wax lagu waqfaa ma banaano meel sii soconayaa la raba hebelow adaan kugu waqfay gurigani he waayahay gurigan weligii wuu taagnaanaya aniguna waan dhimanaye markaan dhinto guriga see la yeela waa inaad tidhaahda adaan kugu waqfay kadibna caruurtaada caruurteeda waka idinka horre hebelaa waqaf uu idinku yahay ilaa qiyaami saaca weligii ee waa inaadan dhihin adi keliya waqafku guu yahay he ani markaan dhinto seed yeeli wahay adigana milkaageedi waa ka baxay ama waa inaad tidahdaa adaan kugu waqfay adigu haddaad dhimatana masaakiintaan ku waqfay yani laazim maaha caruurtaada inay kaa dhaxasho ee adaan kugu waqfay masaakiintaan ku waqfay ama adaan kugu waqfay haddaad dhimatana macalimiintaan ku waqfay oo qur-aanka iyo waxaas waa banaantahay adigu shay aan go-ayni waa inuu yahay saas ujeeda wa an yakuuna waa inuu yahay cidda wax lagu waqfay calaa aslin asal asalka oo mawjuudin jooga asal ciddii lagu bilaabay waqafka wey iyo wa farcin qola uga dambaysinayso laa yanqaicu aan go'aynin wa an yakuuna waa inuu yahay wa an laa yakuuna waa inuusan ahayn dheh fii maxduurin shay xaaraame waa inuusan ahayn khamradan aan kugu iyo wax lamida ma suuroobayso xalaal waa inuu yahay shayga shay banaan waa inuu yahay wa huwa waqafkana calaa maa sidii ayuu ahaaday sharadal waaqifku qofka waqfay u shartiyo min taqdiimin o taqiib yacni qofkan waqfay marka uu waqfayo shardiguu xiro ayaa lagu wadaya shardigaasi waxaa ka mid a masaakiinuu ku waqfay ama adiga caruurtaaduu idinku waqfay adiga carruurtaada markuu idinku waqfayo saddex dariiquu u waqfi karaa inuu yidhaahdo adigaan kugu waqfay markaad dhimatana caruurtaada iyo ma ahe marka hore carruurtaabaan ku waqfaya hadday kaa hor dhammaadaan oo adigu soo harto markaasaa adiga waqafkugu yahay iyo ma ahe adiga carruurta waa isla leedihiin shirkaad ku tihiin saddexda wejba bannaan siduu shardiya ayaa lagu wadayaa taasuu ujeedaa wa huwa waqafka calaa maakii dushii ayuu ahaaday sharadal waaqifku qofka waqfay kuwa u shardiyay dushiisu ahaaday min taqdiimin kala hormarin ah hebelaa ku horaynaya hebella waa ka dambaynaya aw takhiirin kala dibdhiga aw taswiyatin ama sinaana aw tafdiilin ku kala badina waa idinku waqfay laakiin adiga saddex meel u dhigaad meel leedahay laba meeludhigsaddex eh, eh, meeludhig laba meelna hebelaa leh oo aad u kala badiso ama aad u sinto faslu wa kullu maa shay dhammaantii jaaza uu bannaan yahay baycuhu jaazad way bannaan tahay hibatu hibadiisa way bannaan tahay halkanna wuxuu ka hadlayaa duruqda wax lagu mulkiyo oo maalul ruux kale maal uu leeyahay eh, wadooyinka lagu mulkiyo beyca ayaa ka mid ahaa waa soo sheegnay ijaarku beycuu ka mid yahay waqafka ayaa ka mida waxaa ka mid ahoo kale oo musanifka halka uu sheegaya alhibatu wax la yidhaahdo hibe ruux wax siiso wey hibe iyo sadaqa waa isu dhow yihiin waxyaray ku kala bedelan yihiin sadaqada ruux baahanaad wax siisay baahidiisa darteedaadna u siisay ixtiraam kale iyo ikraam kale iyo kaama ahayn ee ruuxan waa baahan yahay ee baahidaas un maanta ka go oo baahidaas darteedaad u siisay sadaqaa la yidhahdaa taas hibadana waxa weeyaan ruux baad wax siisay haba baahnaado haduu doono laakiin baahidiisa darteed uma aadan siinina waad ixtiraamaysaa ruux waad ku sharfaysaa ruuxaad qiimaynaysaad sharfaysaayo ixtiraam dartiisaad u siisay kaana hibaa la yidhaahdaa hibadaa ixtiraamka la isu siiyo rasuulka jaais bay u ahayd calayhi salaatu wasalaam waa u bannaanayd laakiin sadaqada xaaraan bay ka ahayd waayo sadaqada waxoogaa waxaa ku sugan ruuxa waa yar liitaa oo gaaja haysaayo waa rafaadsan yahayo ilaaxad waa maaragtay laakiin hibadu waa ixtiraam iyadu waa ikraam marka hibadaa banaanayd rasuulku u bannaanayd muxuaha sadaqadana xaaraan bay ka ahayd sadaqaduna ruuxan dhibaatadiisa darteed aad wax u siisay ixtiraam kale iyo dan kale ood ka sii leedahay male hibaduna ruuxa waad ku ixtiraamihays haba baahnaado haddii uu doono labadaba waa fiican yihiinoo arrin fiicanoo muxuu ahaa ajir badan laga helayo qur-aankuna in badan uu ku celceliyo weeyaan xataa sadaqada sadaqa waxaa loogu magacaabay mina sidqi baa laga keenay sidqi looga keenay ruuxa iimaanka uu sheeganaya runnimadiisa ay caddayni baa loo jeeda oo ruuxan mu'minnimada ilaa xoolaha ruuxa bini aadamka ah naftiisa wax uu ka jecel yahay lama arko wax walba naftiisuu ka jecel naftiisa waxaa soo xiga soo raacaa xoolihiisa xataa fii bacdil axyaan waxaa dhici xoolihiisa naftiisa inuu ku difaaco oo intaa xoolahaasi dhibaato ay soo gaari lahayd nafta inuu u dhigaa laga yaabaa xooluhu sidaa u jeclaa waxa uu ku bixiyo wax sahlan ma aha waxaas wax uu ka jecelyuu ku raadinhayo xoolahan uu jecel yahay hadduu bixiyo wax uu jecel jecelyuu raadinhayo oo janno ah marka iimaanka uu sheeganayaa runa sadaqa sidaa ayaa loogu bixiyey wa kullu maa shay dhammaantii jaaza baycuhu bayciisa uu banaan yahay jaazat waxaa banaan hibatuhu hibadiisana waa bannaan tahay walaa talzamu lhibatu ilaa bilqabdi ruux baad hiba siisay waxaanan kuu hibeeyey waan kaa gudoobe intuusan dhihina gacanta uusan ku dhigin waad ka ceshan karta waxbana kusiin maayn iskada maanta maalin kale maayn waa banaan tahay laakiin mar hadduu gacanta ku dhigu kaa gudoomo waxaanaan ku siiyahay isii gacanta ugu dhigo nihow maan ba aragtay anigaaba u baahana iisoo celi ma dhihi kartid khalaas waa siduu u qaatay walaa talzamu lhibatu hibada laazimi mayso ilaa bilqabdi gudoomid la gudoome mooye si kale ku laazimi mayso waidaa qabadahaa hadduu gudoomo almawhuubu lahu ruuxii la siiye hadduu gudoomo lam yakun uma sugna lilwaahibi kii wax bixiyey ee hibeeyey an yarjica fiihaa inuu ku noqdo eh, waa kaala noqonaya ma dhihi karo ilaa an yakuuna waalidan eh, waalid asagu arrintii nooc kale waay waalid inuu yahay mooye wuxuu ku siiyana waalidku waa kaa ceshan karaa oo intuu ku siiyo haddana wuu ku dhihi kara waa ku siin maayniho waidaa acmara hayan halkana wuxuu ka hadlayaa waa arrin waqafka ku yar dhow oo waxaa la yidhaahdaa icmaar iyo muxuu ahaa muraaqaba ama irqaab isku macnona weeye icmaar min alcumri baa laga keenay irqaabna min alraqabatiyaa laga keenay macnahana waxa weeyaan wax ku siiyeen niyohowni cumrigaada inta uu joogo intaad nooshahay luquntaada intay bannaanka taalle lagu aasin ayaan ku siiyey waa bannaantaha waa la dhihi karaa waayahay shaygii sidaa lagugu siiyo adaa iskale markaad dhimatana caruurtaada dhaxli waa waxaad adigu leedahay ninkii bixiyey kuwa soo noqonayso taasuu ujeedaa waqafkii bay u dhowdahay waidaa acmara hadduu cumri siiyo shayan shay ayuu cumri siiyey ow arqabahu ama wuu luqun siiyey luquntiisa intay bannaanka taaluu siiyey kaana wuxuu ahaaday shaygaasi lilmucmari ninkii la cumri siiyey ayaa iska leh ow lilmurqabi ninkii la luqun siiyey ayaa iska leh waliwaraaatihi qoladii dhaxli lahayd ayaa iskale min bacdihi gadaashi ciddii dhaxli lahayd ayaa haddana sii qaadani wallahu aclamu sal allahu wsalam wbaaraka cala nabiyina muxamed